رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa siiradii rawdat alamwaar ee nebiga looga siiraynayo looga hadlaayey qhaswadii reer beni nadeerna waan ka soo baxnay sidii xaalkoodu ku dhammaaday waan soo ogaanay qhaswatu badrin duulaankii beder ayaannu gelaynaa almawcidi ee lagu ballamay ilaan waxaan soo ogaanay markaan uxud maraynay ee andhehe dagaalkii uxud haa abu sufyaanna uu iska dhigay wax guulaystay waa kii yidhi sanadka soo socda waa in beder laysugu yimaadaa mawcidkaa asaga ah ee ballantaa la ballanmadatoo bader bader qaswadeedii iyo duulaankii beder kaasoo almawcidi la ballamay oo lagu ballamay in meesha laysugu yimaado dakarnaa waxaan soo sheegnaan soo xusnay anna abaa sufyaan abaa sufyaan kaana inuu ahaa qad tawaacada mid kula ballamay fii uxudin uxud markii la joogay calaa xarbi dagaal fi lcaami alqaadim sanadka soo socda in la dagaalamoo badar laysugu yimaado ayuu yaboohay asagaa ballantaa gooyey asagaa ballantaa adkeeyey dakarna waxaan soo sheegnay anna abaa sufyaan kaana inuu ahaa qad tawaacada mid kula ballamay muslimiinta fii uxudin uxud calaa xarbin dagaal oo fi lcaami alqaadim sanadkama falammaa markii dakhala uu galay shahru shacbaan markii bishii shacbaan ay soo gashay sanadii afaraad ee hijrada kharaja rasuuluullaahi rasuulkii alla waaba soo baxayba sala allahu calayhi wasalam ilaa bederin beder xaggeeduu soo aaday ballantii ayuu markaa soo aaday xasaba almawcidi sida ay ballantu ahaydba sanadka soo socda in beder laysugu yimaada waatay ballantu ahayd rasuulku waaba soo baxayba bishii sanadkii afaraad bishii shacbaan bedar ayuu soo aaday xasaba almawcidi sida ay ballantu ahayd wa aqaama wuxuu ku nagaa biha meesha amaaniyata ayaamin siddeed maalmood siddeed maalmood ayuu meesha ku nagaa yantadiru abaa sufyaan uu abaa sufyaan ka sugaayay sideed maalmood ayuu meesha fadhiyo nebiga sideed maalmood ayuu asagii asxaabtiisa abaa sufyaan beder ay markaa ku sugayeen wa kaana macahu waxaa nicigiisa ahaa markaa oo la jiray rasuulka alfun kun iyo khamsamica muqaatimin kun iyo shan boqol oo bedelyahano ah muwaxidiin ah diin alla difaaca aan rabbi subxaana wa tacaala diintiisa uga cabsanin laymatalaahib mid dagaal badan dagaalkiisa ayaa la socday wa kaana macahu alfun wakhamsamica muqaatil iyo wa cashara toban oo afraasin farsa ah toban fardoodna rasuulku waa watay wa actaa wuxuu u dhiibay alliyaa calankiina cali bni abi aalib radia allaahu canhu calankiina cali bni abi aalib ayuu rasuulku u dhiibay wastahlafa wuu ku dhaaftay magaalada madiinana cabdullaahi bnu rawaax ayuu khaliif uga dhigay uu yidhi dadka salaabaha duji adiga khaliif ka sii noqo booska nebiga inuu sii galo ummadda sii kala hago asaguu markaa ku dhaafay nebiga cabdullaahi bnu rabax ayuu markaa ku dhaafay wastakhlafa wuxuu khaliif uga dhigay uu ku sii dhaafay cala almadiinati madiino cabdullaahi bnu rawaaxa ama abu sufyaan dhankaa waa dhankii muslimiinta dhanka waa dhankii nebiga iyo muslimiinta ama abu sufyaan fa inahu kharaja asagu wuu soo baxay oo wuxuu la soo baxay fii alfay muqaatil laba kun oo ciidan ah ayuu markaa wataa laba kun oo dagaalyahano ah ayuu soo qaatay wa khamsiina farasan kontan fardoodna way la socdaan xata intahaa ila bidahraan marahrahraan meesha la yidhaahda ilaa uu soo gaaray wanasala wuxuu ku degay uu ciidankii ku furtay calaa mujina mujina meesha mujina la yidhaahda maain waa ceel mashhuurun caam ah fii tilka naaxiya naaxiyada ayada ah suuqna wuu ahaan jiray majina meesha lagu magacaabo biyaha iyo ceelkaabay degeen oo markaa ay ku furteen abaa sufyaan iyo dadkiisa ama abuu sufyaan abuu sufyaan fa inahu kharaja wuxuu la soo baxay fii alfay muqaatil laba kun oo degaalyahano ah wa khamsiina farasan iyo konton fardood xata intahaa ilaa uu soo gaaray ilaa mari dahraan meel magaceeda saa ah wanasala calaa madina ceel buu ku degay naaxiya naaxiyada aad looga yaqaano wa abu sufyaan wuxuu ahaa qad akhadahu miday qabatay alrucba argagax argagaxaba qabtayba laga soo bilaabo ilaa goormee mundu quruujihi soo bixitaankiisa laga soo bilaababa see yeelayluu ku soo baxay ma ahee geesinimo dhiirigelinaan arrintan uu ku faraxsan yahay maba ku soo bixinba abu sufyaan abaa sufyaan wuu soo baxay quruujkiisii oo wuxuu ahaa mid argagaxsan wakaan wuxuu ahaa qad akhadahu miday qabatay alrucba argagax min quruujihi laga soo bilaabo soo bixitaankiisa faqaala liasxaabihi asxaabtiisaa wuxuu ku yidhi laa yuslixukum idinma habboona idinma fiicna buu yidhi idin hagaagi mayso inaad dagaalantaan ilaa caamo khasbin sanad doogeed maahane abaar baa lagu jira ma dagaalabi karno waxaan dagaalka geli karnaa buu yidhi sinan uu aaran jirin sanad aad aaraneed saran dhib ah, aan jirin macnaha ah, ah, aan jirin macnaha abaar oo aaran dhulku uu yahay xilligaasaa fiican muxuu ishaarayaa in layska noqdo wuu dhihi doonaa laa yuslixukum idinma islaaxsana idinma hagaagsana bin sanad uu jiro maahan ee barwaaqa jirto tarracuunaad iska cunaysaan idinkoo dagaalka ku jira oo wayashrabuuna aad ka cabtaan fiihi alladana caanaha inaad sanad da'aaran ah aad mataqaanaa dagaalantaan ma ahee wax idin fiican ma laha war sanadkan inaan dagaalamo ma noo fiicna nin magaaladiisii markuu ka soo baxayeyda argagax ku soo baxay soo u dagaalgelaya waa ma jirto markaasuu qoonkiisii diijisto wuxuu yidhi war ma fiicna inaad sanadkan dagaal gashaan oo sanad aaran ah ayaa fiicnaa hadday geedaha baaqaysaan sanadka ee aaranka ah wayashrabuuna waxaad adaysaan fiihi sanadkaa khasbigeed doogaa dhexdiisa allabana caanaha wa haadaa midkani caamu jadbin waa sanad abaareed sanad abaar waayo ma fiicna inaan dagaalanno wa innii anigu haddaan abaar ah noqonayaan ahee farjicuu noqda buu yidhi laabana aan iska noqona weli dabar ma soo gaarin aan noqona buu yidhi sanadkan waa sanad jadbii abaare wa inii anigu raajicun baan ahay kii laabanaye farjicuu idinkuna noqda farajacuu way laabteen maxaa la rabay maya waan dagaalamayna saa hadhihin wax mucaarad la yimid oo hadalkii sii diiday ma jirin idan waxaad ka dareemaysaa dhammaantood racdi baa ku jiray yaa idiin bilaaba noqoshoon bay ka ahayd waxagii laga ishaaraa meehe dhammaan way ku jirtay oo dinta ku taagnayd abaa sufyaan farajacuu way laabteen walam yubduu mana aysan muujinin ayu mucaarada wax hor imaad ah qof abaa sufyaan ku diiday oo yidhi seed u hadlaysaa sootaan dagaal u soo baxnay lahayn ballanta annaga aan goynay ma noqonayno hal qof oo yidhaahda ayaa markaa la waayey farajacuu way noqdeen walam yubduu mana aysan muujinin oo ma soo dambiyin ayu mucaaradatin wax mucaaradaad ah ama iska hor imaad ah waqad baaca way gateen almuslimuuna muslimiintii ayaama iqaamatihim maalmihii ay ku nagaayeen bibadarin bader maa kaana macahum wixii micigooda ahaa oo min alamwaali xoola ah oo min amwaali min amwaali tijaara xoolo tijaaraha ayay gateen horay ugu soo talagaleenba horay bay ugu soo talagaleenoo waxayba wataan wax ganacsi ah cabsi iyo wax noocaasa adaaba sheegaayaba waxay horay u soo qaateen wixii ay jidka kusii sii gedgedi lahaayeen suuqa hadday soo maraan waxay dhigtaan meesha oo ay ka helaan rubix fiican aduna waa u shaqaysanayaan aakhirana waa u shaqaysanayaan diinta ilaahina waa difaacayaan subxaanahu watacaala waqad baaca way iibsadeen oo way gateen almuslimuuna muslimiintii waxay becgeeyeen ayaama iqaamatihim maalmihii nagaayeen oo ay ku sugnaayeen bibadarin maa wixii kaana macahum micigooda ahaa oo min amwaali tijaara ganacsi maalkiisa ah wa waxay faa'iideen dirhamii laba dirham bay faa'iideen bidirhamin waxay dirham ka bixiyeen waxay dirham ka bixiyeen laba dirham bay see wanaagsan ay hal dirham ka bixiyeen laba dirham bay la bixiyeen hal dirham laba dirham bayla waxaa mamnuucahoo la diidayaa ani adduun un baan u soconayaa aakhiro shaqa kuma lihi mana u shaqaysanayo afar iyo labaatanka saa adduunkaasuu daba cararayaa see shilinku heshaa shilin shilin ha kuu koro laba saddex ha kuu dhasho afar sideed ha kuu dhasho wuxuu ku xisaabtamaya maskaxdiisa qalbigiisa niyadiisa jawaarixdiisa kulli waa adduun wuu ku riyoodaa asoo suuq taagan wax iibinaya asoo soo baxoo lacag meel geynaya asoo soo qaadoo wax iibinaya waxaa qorshihiisa iyo maskaxdiisa ku jira oo dhan waa wada adduun dad noocaasa jira qolana waxay dhan anag adduun shaqamada kulihinba halkaasaan aadaynaa io qiyaamo wax u shaqaysanaya ma adduunkiisa ilmo uu dhalayaa malaha laha waxuu adduun ka kasbanayaa ma laha u fadhiyaa halkaasuu iska toobanno ugu galay rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi اlaakhirati xasana waqinaa cadaab annaar dhan ka tijaarayso ka ganacso ka shaqayso kasabkaaga diib ha noqdo kasab xalaal ee nadiifa ha noqdo haddaad weyse iska sabar oo fadhi ilahi waa ku siin doona subxaana wa tacaala waa las imtixaamaa qara wuxuu ku leeyahay shan sanan dalganinba ahaa shan sano waan shaqo waaye waxaan qansiirka iyo khamrada meehe wax kaloo horyaala mala dalaq buu leeyahay laga yaabay beri inuu meel fiican ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala maanta wayse iska jibinayaan intaasuu sabraay waxaa u dhiman daqiiqad waxaa u dhiman ilaah subxaana watacaala dayici maayo war qofkiiba waxaan xaaraan waay ilaahaygeegiya ii diiday ma samaynaayo see ilahay u dayaca subxaana watacaala ma jirto ma dayacayo ilaahay waa la imtixaamaya sanad dhamidkasii maxay dame laakiin ilaahay fusxi uu ugu talagalay meelo malaayiin uu ka helo wax badan uu ka gaaro salaadiisii loo ogol yahay waxay xalaal yihiin khayr iyo wanaag jumco iyo jamaaco kulli ayadoo beri oo kale ilaahay ugu talagalay in loo furo yumaanta maanta leeyahay ama halahan kabir ma fadin karin warqaddii ii soo dhacdaba waa shaqo laakiin kan khamri baa la gadaa khansir baa la gadaa waa iska aadayaa dada africa ugu sugahay dad noocaasaa jiri kara saa darteed waa imtixaan rabbaa ummadda imtixaana markaan shaqaalo diineed noqono ilaah wax kasta noo subxaana wa tacaala fiir raggan xaaladooda iyo sida arrinteedu ay tahay sida ilaahay wanaag u siiye waqad baaca almuslimuuna muslimiintii waxay gabeen ayaama iqaamatihim ayaamihii ku nagaayeen bibadarin maa kaana macahum wixii hijibwada ahaa oo min amwaali waxay faaideen dirhamayn laba dirham bay faa'iideen bidirhamin halkii dirham uma kabacdi rajacuu way laabteen waqad haabahum ayadoo ay ka helisteen kullu cadowin caday dhammaantii hal cadow oo ku dhici karaa ma jiro qof inta jirkiisii ka soo baxay cadow u soo baxay meeshii fadhiistay cadowgii dhuuntay intaasoo maalmood meeshii ku sugaaya yaa ku dhiiran kara ma jirto kulli adeegii oo dhan way ka hoogaysteen wasaada waxaa kor noqday oo madaxoobay alamnu amnigii fii kulli jaanibin dhinac kasta waxaa saad ku noqday oo ku faafay oo ku fiday oo qabsaday amnigii jaanib walba xataa madaa ilaa uu sii socday nebiga akar in ka badan min sana hal sano ilaa ay dhammaatay xataa madaa ilaa ay dhammaatay akara min sana wax ka badan walam uusan ku soo dhiihanin alacdaau cadowyaalkii calaa an yuxarikuu inay dhaqaajiyaan saakinan wax xasilan dad iska degan inay dhaqaajiyaan inay ciidan soo kiciyaan waa dhici karta in loola jeedo inay wax qalalaasaa sameeyaan inay macnaha wax xarakaad ah ay xarakeeyeen oo ay dhaqaajiyeen saakin wax xasilan oo degan may soo jirin waa rasilan oo kaamil ah waa la edbiyey edibna waa loo yeelay xataa madaa ilaa ay tagtay dhammaatay akar wax ka badan min sana walam yajtari aynanna ku soo dhiibanin alacdaa'u cadayaankii calaa an yuxarikuu inay soo dhaqaajiyaan saakinan wax degan wastataaca wuxuu karay ee uu awooday rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam bifadli hada almn am ee uu ku awooday rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama bifadli illaahi kadibna amnigaas amnigaa la helay iyo fadligaa ilaahay ka dabaal amnigaa wuxuu ku awooday rasuulka an yatafaraqa inuu usoo gacan bannaanaado uu u soo jeesto lita'miini inuu aamin ka dhigo aqsa xuduud xuduudaha meesha ugu fogaa xuduudaha meelaha ugu fogaa ayuu rasuulka sala allahu calayh wasalam awooday inuu amni ku soo celiyo xataa kharaja ilaa uu u baxay rasuulka lita'diibi inuu soo edbiyo qutaaci turuqi nimankii jidgooyaasha ahaa raggii isbaarooyinka jidka u yeelay ummadda dhici jiray inuu soo edbiyo u dhaqaaqay ilaa duunatin bansid boqol iyo konton kilomitir magaalada madiine u jirta yuu rasuulku intuu sii socday dhaqaaqay wax allaala wixii qutaacu ariiq ahaa oo jid kasta ka sifeeyey waa maryaantii meesha ka dhisay saasuu nebigu awood ugu yeeshay sala allahu calayhi wasalam waa bifadli hada alamni macnaha bifadli illaah uma hada alamn an yatafaraqa inuu u faramaado rasuulkuu u soo jeesto lita'miin inuu aamin ka dhigo aqsa alxuduud xuduudaha muslimiinta meesha ugu fogeyd xataa kharaja ilaa nebiga uu u baxay lita'buudi ibdinta qutaaci turuqi nimanka jidgooyayaasha ah ilaa duumati ljandal meesha lagu magacaabo waa fii rabiici alwal sanadii shanaad ee hijrada fabasata almni amnigii iyo wasalaam nabadgelyadiina waxay ku faaftay fii kulli jaanibin jaanib kasta amni haddii la ido maxka rabaa diin faafino diintan baafinteeda amni bay u baahan tahay cibaadada samaynteeda amni bay u baahan tahay haddii xarba iyo dagaal iyo colaad iyo isdil iyo waxyaabo uu jiro in badan baysan dacwadu soconin wax badan bay masaajidada ka istaagtaa istiqraarkii sugnaansho la helo qofka wax kasta u fududaanaya ganacsigiibaa fududaanaya dacwada islaamkaa fududaanaysa safaradiibaa fududaanaya intaasaa amnigii meel kasta ku faafay haswat alaxzaab duulaankii axzaab duulaankii isbahaysatada kaaba wuxuu sugay rasuuluullah rasuulkii alle iyo walmuslimuuna muslimiintiiba an yatafara waxay sugeen yatafaraquuna inay u soo faaruqaan linashri diinihi diinkooda inay faafiyaan amni haddii la helay sababtoona la dhaqaaqa ma aha dadkaxaqa loo sheego diinka iyo salaada la baro ku dhaqjawigu degan yahay wuxuu sugay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam iyo almuslimiina muslimiintiiba yatafaraquuna inay u soo faramarnaadaan linashri diinihim diinkooda inay nashriyaan iyo wa islaaxi axwaalihim xaalaadkooda inay markaa wanaajiyaan inay xaalaadka iyo waxa deynkooda ahna ay islaaxiyaan bacda amsaada markuu faafay ee uu kor noqday kadib alhuduw deganaantii bifadli maa shay fadligii ayuuna lagu helay ittakhadahu uu sameeyey rasuulu ullahi sal alla alay wasalam oo min alkhudabi qorshooyinkii alxakiimati xikmadaysnaa ah qorshooyinkii iyo fursadooyinkii xakiimka ahaa ee qorshaysnaa ah xaaladda ayuu ku talagalay inuu arrintii ku islaaxiyo waayo hujadii baa soo noqday fadli buu ku soo noqday bifadli ma ittakhadahu fadli wixii uu sameeyey ah rasuulka alleh oo min alkhutati qorshooyinkii ama fursadihii alxakiima xikmadaysnaa ahaa falam yaxsul ma dhicin bacda qaswati bani nadir duulaankii bani nadir kadib ayu muwaajahatin iska hor imaad dib la sheego wax iska hor imaad la yidhaahdo oo muwaajaha ah oo aday iska hor yimid iyo muslimiinta ma aysan dhicin oo tudkaro la xuso ama markaa la sheego wax dhacay markaa ma jirin oo markaa la sheego oo qorsho ah ama muwaajahaad ah ada iska hor imaad ah intaasoo dhanba lifatratin ama muddo tajaawaza ka badan sii wasa sana muddo dhaaftay hal sano ilaa hal sano iyo bar muusan dhicin baa la yidhi wax iska hor imaad ah oo dhacay markaa ma jirin walaakin laakiinse tilka taahiya ayadu alyahuudu waa yahuudi alladiina kuwaasoo sammaahum uu ku magacaabay almasiixu masiix waa nabi ciise calayhi salaam xayaatan adeesooyin iyo wa wlaad alafaaci ilmo adeesooyin waa adeesooyin ilmo adeesooyin markaa ah kuwaasi laakiin yuhuudda ah lam yaruquhum ma jeclaysanin ma jeclaysanin oo ma jeclaysan an an yastariixa almuslimuuna inay muslimiintu istariixaan inay muslimiintu nastaan iyo nasashada ay galeen way ka xumaadeen fahum ayagu bacda nasnaa bikhaybara khaybar waطma'anuu ay ku xasileen bihaa khaybar ahraduu waxay gudagaleen oo ay bilaabeen yudabbiruuna inay kala dabberaan oo ay maleegaan almu'aamaraatin shirqoolooyin hadda la soo awriyey hadda intay dhib sawan caaqiyo xumo ku dhacday way caadi maayaan weli ay ku sii socdaan ila muslimka yuhuudiga sidiisaba muslim inuu istariixa ma rabo khayr inuu gaarana ma rabo isla xaaladoodu saa ayagoo ah akhaduu waxay bilaabeen yudabbiruuna inay dabbaraan oo ay maleegaan oo ay qorsheeyaan almu'aamaraati mu'aamaraat iyo shirqoolooyin wayataxarakuuna ay u dhaqaaqaan oo ay dhaqdhaqaaqaan wara'a sitaar ilaan si toos ah uma soo howlgelayaan sideedaba hoos bay wax ka shigaan hoos bay wax ka maleegayaan waraa'a sitaar xataa milla ay ku gey dambe fii jalbi jayshin ciidan inay soo jeedaan ciidan soo jeeditaankiisa ciidankaasoo caramrama xoog fara badan leh oo tiro badan leh caramramin ah oo min qabaa'ili alcarabi carab qabiilooyinkeeda ka mid ah ciidankaasoo didda ahli lmadiina reer madiina jidku ah dagaal ku soo qaadaya yaquulu yaquul waxay yidhaahdeen ahlu siira nimanka siirada ka sheekeeya ina cishriina labaatan rajulan oo nin ah labaatan rag oo min saadaatihim kuwooda madaxda ah iyo zucamaa'ihim kuwooda odayaasha ah ayaa kharajuu baxay waa labaatan nin oo yuhuud ah oo weliba kuwooda zucamaday ugu waayeen iyo kuwooda saadaadkaee madaxdii kaba qabiilooyinkii la sheega ah ayaa soo baxay kharajuu waxay aadeen ilaa qurayshin qoraysh xaggeed ribuunahum ayagoo kusoo soo guudaadinaya qoraysh calaa qaswi almadiina in madiina diinaan lagu soo qaado labaatan nin oo yuhuudi ah yaa intay baxeen iyada kuwooda culimmada lagu sheego ee madaxdii saadadadii kubaraadka ah ayaa waxay aadeen qoraysh madiine qurayshiin qurayshiin yuxariduunahum ayagoo ku guubaabinaya kuna tirtirsiinaya calaa qaswi almadiina madiina duulaankeeda wawacaduuhum waxay u ballanqaadeen yuhuuddii qoraysh waxay u ballanqaadeen binnasri inay gacan siinayaan duulaan ku qaada madiina anaa markaasaan ka soo riixaynaa annagaa gacan idin siinayne idin gacan siinayne soo riixa idinka wawaacaduuhum waxay u ballanqaadeen binasri inay nasri siinayaan ayna u hiilinayaan fa aaduu ajiibtay lahum yahuudii qurayshun quraysh ba ajiibtay waayahay bay dhaheen uma kabacdi intaa kuma ekaanina dahabuu way soo baxeen oo waxay soo aadeen ilaa khadfaan reer khadfaan bay u yimideen haddana reer kadfaan bay taxriidiyeen oo ay guudaabiyeen oo ay dhaheen war nimankii quraysheed waxayagoo wada jira halna aan ka maqnayn waxay duulaan ku yihiin madiina maanta muslimiintii nebiga waa la tirtirayaa idinkana dhinaciina ka soo gala fa ajaabuu ayguna way ajiibeen reer kadfaan uma intaa ka bacdi taafuu waxay ku tawaafeen labaatankii yuhuud oo ay ku wareegeen fi lqabaa'ili qabiilooyinka dhexdooda way soo kiciyeen way soo guudaabiyeen faajaaba waxaa ajiibay oo warkooda qaatay cadadan koox oo minhaa qabaaishaa ka mid ah koox fara badan ayaa soo ajiibtay uma intaa kadib kuu qoomka oo ayaga ah jamiican ayagoo wada jiraa intay soo kiciyeenba qorayshay khadfaanii qabiilooyinkii axaabishtii wixii ay soo kiciyeen oo dhan way soo dhaqaaqeen uma xaraku way soo dhaqaaqeen haaulaa'i lqowm qoomkaa kuwa ah jamiican ayagoo wada jira weliba taxta qutatin qorsho hoostoodan ay ku sugan yihiin khudad wax la yidhaahda ama qorsho munasaqatin laysku xiray la soo habeeyey oo habaysan iska soco ma aha waxay ku socdaan khuta qorshay ku socdaan qorshahaasoo munasaqatan tansiiq lagu sameeyey isku xiran oo la soo habeeyey yay soo dhaqaaqeen xataa yasila ilaa uu soo gaaray aljamiicu dhan waaxid hal waqti keliya qorshaa lagu socdaa waxaa lagu socdaa khito takhatiid waxaa maanta lagu talagalay waa axsaabi waa isbahaysatee in nebiga iyo muslimiinta iyo diintoodaba cagta la mariyo lana tirtiro dib dambanan adduunka loogu arkin maxaase dhici doonaa sayse xaalku markaa noqon doonaa uma intaa kadib xarakuu way soo dhaqaaqday haaulaa'i alqowm qoomkaa ayaga ah jamiican ayagoo wada jiraa taxta khutatin qorshe hoostiibay ku soo dhaqaaqeen munasaqa la masaqo la tansiiqiyey oo laysku xiro la soo habeeyey xataa yasila aljamiicu ilaa dhammaantood ay soo wada gaareen ilaa atraafi almadiina madiina darafyaalkeeda fii zamanin waaxidin hal zamin aabadeeday qaadi doonaan muslimiinta muxuuse xaalku ku dambayn doonaa waa darsiga noo soo socda haddii rabbi idmo meesha aynoo joogto wabilaahi towfiiq allaahu wa tacaala aclam